bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda qonton iyo sideedaad oo suuratu aali cimraan ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu nooga soo waramay qisadii nebiyullaahi ciisa ayaa ilaahay noogaga soo waramay iyo sidii maaragtay reer banu israa'iil khadaacada iyo dhagartay ugu sameeyeen ilaahayna subxaanahu wa tacaala khadaacadoodii uu baabi'iyey marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waa u dhahay ilaahay markii nabiyullaahi ciise ou la hadlay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu rafcinaayo oo alla uu ka fogeynaayo ee maaragtay a kuwa kan uu ka fogeynaayo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waxaan kaa dheeraynaya hawdha ilaahay kuwa kufriyey dadka waxaa weeye adiga ku raacana waxaan ka yeelayaa kuwa ka sarreeya kuwa kufaartaa oo waxay uga sarraynayaan xujada iyo sababta ilaa yowma alqiyaamati kabacdina waxa weeye marjiciinu waxa uu noqonayaa aniga xaggeyga maalinta qiyaamo waan xugminaa dhexdiina wdha ilaahay wixi aad isku khilaafteen oo amrudiina marka xukunkaasi laba qaybood ayay dadkii ku noqonayaana ilaahay noo soo sheegay kuwa kufriyowdha ilaahay cadaab shadiid ayaan cadaabaya adduunyada oo qabli iyo sabyi iyo jisya lagu samaynayaa aakhirana cadaabunaan ayaan cadaabayaa wax ilaahay cadaabkiisa ka mancinaana ma jiraan kuwa ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala rumeeyey oo camal saalixa camal falane waaanu oofina hawdha ilaahay ujuurtooda ilaahayna dhaalimiinta ma jeclo waa ciqaabaya markaas waxaanu soo sheegnay in nabiyullaahi ciise la rafciyey oo ilaahay daruur usoo diray oo markaasi waxa weeye ay qaaday marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala amarkii nabiyullaahi ciise ayuu soo gebangebaynayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala dalika kaas lasoo sheegay oo waxa weeye amarka nabi ciise ka mida daalika kaan lasoo sheegowdha ilaahay nadluuhu waanu qisoonaynaa calayka korkaaga saydka maxamedka ahow min al aayaati aayadaha xaal uu kamid mid yahowdha ilaahay iyo wa dikri dikriga alxakiimi almuxkami oo la sugay markii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam qisadii nebiyullaahi ciise loogaga soo warramay ilaahay wuxuu ka waramayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam risaaladiisa xaqnimadeeda iyo rasuul ilaahay uu soo diray oo mursala inuu yahay oo wax walba markaasi ilaahay u ogeysiinaayo alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala daalika kaas la soo sheegow dha ilaahay ismu ishaarahan wuxuu u noqonayaa haa layidhi wixii noosoo hormaray oo cajaa'ibtii nabiyullaahi ciise amuurtiisa aheeday marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa nadluu waanu qisoonaynaa calayka korkaaga ayaanu ku qisoonaynaa sayidka maxamedka how min alaayaati aayadaha xaal uu ka mid yahay waa la xaalaynaya nadluuhu ayaa laga xaalaynaya haadaas ku jirta marka caamilkiisuna waxa weeye min macna alishaara weeye iyo wa dikri ow dha ilaahay xaal uu ka mid yahay alxakiimi almuxkami oo la sugay waa qur-aankee marka ilaahay wuxuu yidhi ina masala ciisa nabi ciise masalkiisowdha ilaahay sha'nigiisa oo qariibka cindallaahi ilaahay agtiisana ugu masala ka masali aadama nebi aadam masalkiisa waa la koo ayuu dha ilaahay khalaqahu alla waa abuuray aadamow dha ilaahay min turaabin carro ayuu ka abuuray uma bacdiyeeda qaala lahu ilaahay wuxuu u dhahay aadam kun ahaw bashar bani bashar ahaw fayakuunu ay fakaana waana ahaadowna ilaahay nabi ciisana waa sidaas oo kaleo ilaahay wuxuu yidhi kun min kayri abin fakaana weye saasaa meesha ku jirta marka aayaddan sabnusuulkeeda ku ahay baa la yidhi waxaa la yidhi wafdigii aanu soo sheegi jirnay oo nasaare najraan ahay ayaa nabiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam markaasay nabi waxay ku dhaheen waxaanu ku arkaynaa muxamedow saaxibkayna inaad caayayso markaasuu dhahay rasuulku calayhi salaatuasalaam man huwa ayuu dhahay oo saaxiibkiina aan caayayo yaa waaye markaasay waxay yidhaahdeen ciisa weeye nabi ciise ayaad caayaysaa tazcamu annahu cabdullah waxaadna sheeganaysaa inuu addoon ilaahay yahay markaasuu rasuulkeenu wuxuu yidhi calayhi salaatuasalaam ajal innahu cabdullah waxa weeye waa addoon ilaahay wa rasuuluhu waa ilaahay rasuulkiisa markaasay waxay yidhaahdeen hal lahu masalun min alkhalqi yay yidhaahdeen khuliqa min gayri abin waxay yidhaahdeen waa adiga saas dhahayside khalqiga ilaahay abuuray wax isaga masalkiisa miyaa jira asaga waxa weeye abal-an ayaa la abuuray markaasaa aayaddaanu ay soo degtay ilaahay markaa wuxuu yidhi subxaanau watacaala ina masala ciisa ciise masalkiisaw dha ilaahay sha'nigiisa oo qariibkaa cinda allaahi ilaahay agtiisana ugu ah kamasali aadamow ilaahi aadam masalkiisa waa la soo sha'nigii aadam ayuu la tooyaa weeye fii khalqihi min kayri abin weeye aabbala-aan ayaa la abuuray marka waxay noqonaysaa haa layidhi min tashbiihi algariibi bilakhra baa layidhi gariib oo maaragtay yaa la shabaho oo nabiyullaahi ciisa mid ka qariibsan lagu shabaha maxaa yeele sidaas ayaa waxa weeye qofka doodaaya doodiisa baabiyo og weeye naftiisana ku ogaa la yidhi maxaa yeelay waxau nabiyullaahi aadam uga qariibsan yahay ciise xagga abuurka markii la yidhaahdo asaga waxa weeye aabba iyo hooyo la-aantooda ayaa la abuuray oo ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala khalaqahu alla waa abuuray aadam min turaabin carra xaggeeda ayuu ka abuuray ilaahay subxaanau watacaala nabiyullaahi aadam waxa uu ka abuuray carra ayuu ka abuuray uma ba'diyooda qaala lahu ilaahay wuxuu u yidhi kun ahow ayuu dhahay bashar noqo ayaa loo dhahay fayakuunu ay fakaana waana ahaado weeye marka ilaahay subxaanau watacaala wuxuu leeyahay nebiyullaahi ciisa waxaa ka qariibsan xagga abuurka aadamaa ka qariibsan alxaqu xaqiyow dha ilaahay min rabbika xagga rabbigaaga ayuu ka ahaaday falaa takun ha ahaanin sayidka muxamedka ahow min almumtariina kuwa shakiya mid ka mid ah ahaanin hadda alxaqu wadaan in la mubtajeeyo oo waxa weeye markaasi alxaqu min rabbika khabar laga dhigo way banaan tahay baa layidhi in maaragtay aa khabar laga dhiga alxaqu oo mubtadihii lasoo qadirane way banaan tahay oo waxaa la leeyahay markaas amru ciisa nabi ciise amarkiisa shaaniga nebiyulaahi ciise uu iska leeyahy oo qariibkaahi alxaqu mid xaqa weeye xaqaasoo min rabbika xagga rabbigaaga ka ahaadow dheh ilaahay falaa takun ha ahaanin buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala min almumtariina min ashaakiina weeye kuwa shakiya mid kamid ah ahaanin hadda rasuulkeena calayhi salaatuasalaam khitaabku waa asaga weeye laakiin muraadku waa keyrkiisa rasuulka calayhi salaatusalaam inuu wax ka shakiyo taasi dhic mayso laakiin waxaa loola jeedaa intaan ayagu macsuumiintaan ahayn ayaa waxaa la leeyahay arrintaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka sheegay nabiyullaahi ciisa qisadiisa xasatina ayaa ilaahi leeyi subxaana wa tacaala baman ruuxii xaajaka kula doodow dha ilaahay fiihi nabiyullaahi ciise shanigiisa kuula dooda min bacdi maa kii gadaashiisaw dha ilaahay jaa-aka kuu yimiday oo min alcilmi cilmi ah oo amarka nabiyullaahi ciise aad ku cilmi lahaatay faqul waxaa u tira howdha ilaahay kuwaas tacaalow kaalaya nadcu aanu u yeernay abnaaanaa ilmahayna aan u yeerne iyo wa abnaa'akum ilmihiina iyo wa nisaa'ana haweenkayna iyo wa nisaa'akum haweenkiina iyo wa anfusanaa naftayna iyo wa anfusakum naftiinna oo intaas aanu soo kulmino suma bacdiyada nabtuhul aan tallarucno oo dacada aan ku tallarucno fanadcal aanu yeelno lacnatallaahi ilaahay lacnadiisa calalkaadibiina kuwa beenta sheegaayo marka ilaahay rasuulkiisa wuxuu u dhahay calayhi salaatu wasalaam faman ruuxii ayuuna ilaahay xaajaka kula doodow dhahay sayidka maxamedkaagu waxa weeye jaadalaka min annasaara weeye ruuxi kula dooda oo nasaaro kamida weeye sidii nimankii hadda aanu soo maraynay ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala ruuxi kula dooda ayuu dhahay ilaahay subxaanau watacaala oo sha'niga nabiyullaahi ciise kugula dooda faman xaajaka ruuxi kula dooda fiihi ay fiihi sha'ni ciisa nabiyullaahi ciise shanigiisa kuula dooda min bacdi maa kii gadaashiisaw dhah ilaahi subxaana watacaala jaa-aka kuu yimiday oo min alcilmi cilmi ah ood amarkiisa aada ogaatay faqul waxaa u tiraa hawdhah ilaahay sidaan u dheh faqul waxaa u tidhaahdaa tacaalow kaalaya isu kaanya keena weeye nadcu aanu u yeernay abnaa'anaa wiilashayna iyo wa abnaa'akum wiilashiina hadda wiilal iyo gabdho isku mid weeye abnaa'anaa ilmahayna iyo wa abna'akum ilmihiinna iyo wa nisaa'ana haweenkayna iyo wa nisaa'akum haweenkiina iyo wa anfusanaa naftayna iyo wa anfusakum naftiina oo intaas markaasi aanu soo kulmino suma bacdigeeda naftuhil aan tallarucno oo ducada aan ku khuluucno fa najcal aan yeelna markaas lacnatallaahi ilaahay nacmadiisa naxariista alle oo laga dheeraado cala kuwa beenta sheegaaya oo nebiyullaahi ciise ku been abuuranaayo waana masalanba inaan yidhaahdo allaahuma alcan ilkaadiba fii sha'ni ciisa weeye ilaahw lacnad midka maaragtay ah ee ka been sheegaaya sha'niga nebiyullaahi ciisa aayaddaas markay soo degtaa layidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yeeray baa layidhi wafdigii nasaara najraan u la yidhi markii ay nabiga calayhi salaatu wasalaam ay kula doodeen sha'niga nabi ciise oo hadda ee waxa weeye kii aanu soo sheegayna ah markaasay waxay yidhaahdeen maxamedow noo kaadi bay yidhaahdeen oo arrinta dibna waxyar noo kaadi kabacdi ayaanu ku imaanaa xoogaa ayaanu soo showraynaa markaasuu nabi waxau dhahay calayhi salaatu wasalaam waa yahay markay meel isugu baxeen ayaa waxaa layidhi ninkii ugu ra'yi badnaay ayuu wuxuu dhahay baa yidhi laqad caraftu nubuwatow war ninkaan maxameda nebinimadiisa waad garanaysaan waannahu maa baahala qoomu nebiyan ilaa halakuu waxau dhahay haddane qoom lama habaarsamaan ayuu dhahay nabi ilaa way halaagsamayaan marka wuxuu yidhi fawaadacu rajula wansarafuu ninkaan waxa weeye waxau dhahay ninkaan waxa weeye ka taga oo iska gadoomou dhahay ninkaan maxamed yaana la habaarsamine waxa weeye yaana ku halaagsamine waxa weeye aanu ka tagno oo iska tagu dhahay markaysaa kusoo shooreynay nabigu u yimaadeena alayhi yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu soo baxay isla markaasna oo wato asoo aayaddan ku camal falaayo ee maaragtay xasan iyo xuseen iyo faatima binti rasuulilaahi iyo sayid cali oo aalubeytki isagoo wata nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadhiisi iyo labadeedi wiil iyo maaragtay sayidinaa cali oo zawjkeedia isagoo wata ayuu nabigu soo baxay baa layidhi markaasuu nabigu waxau ku dhahay baa layidhi sayid cali iyo maaragtay faadima ah, binti rasuulillahi iyo sayid xasan iyo sayid xuseen haddii waxa weeye aan habaaro idinkuna aamiin dhahu dhah markay maaragtay ah, soo baxeen nimankii way yimaadeen nasaaradahay waxay diideen baa la yidhi inay nabiga la habaartamaan waxayna la galeen baa layidhi sulx oo jizi ay oggolaadeenaa layidhi xadiisa wahayo waxaa weriye abu naciim ayaa weriyaa layidhi cabdullaahi binu cabbaas waxau dhahay hadday waxa weeye soo bixi lahaayeen nimankaa nasaarada oy nabiga la habaarsami lahaayeen la rajacuu laa yajiduuna maalan walaa ahlan u dhahay way laaba lahaayeen ayagoo maal iyo ahal midna aan u tegaynin oo waxoodii oo dhan ilaahay uu halaagay waxaa kaloo la weriyey low kharajuu laxtaraquu weeye hadday usoo bixi lahaayeen inay nabiga la habaarsamaan oo yidhaahdaan allaha lacnado qofkii nabiyulaahi ciise ku been sheegaaya waxa weeye kulligood waa guba gubalahayanaa layidhi laakiin waxa weeye ninkaas oo aqoonta leh ayaa ka badbaadiyey arrintaasaa layidhi marka sidaas ayaa ilaahay u dhahi rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin arrintii ma aysan dhicinoo way baqeen baa layidhi inna haadaa midkaan la soo sheegow dha ilaahay lahuwa isagu alqasasu qisooyin waa wdha ilaahay alxaqu oo xaqahow dha ilaahay inna haadaa midkaan lasoo soo sheegow dha ilaahay subxaanahu watacaala waxa la ishaarayo waxa weeye qisada nebiyullaahi ciise ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay marka waxa weeye aayaddan waxay natiijo u tahay aayaddii aayadda hadda aynu ka soo baxnay ismu ishaarahana waxau u noqonayaa wixii lasoo sheego amarka nabi ciisa iyo waxa weeye inuusan nabi ciise ibnullaahi uusan ahaynin markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala inna haadaa midkaan lasoo sheegay lahuwa isagu alqasasu rufeeyin weeye macnaha alkhabaru khabar weeye alxaqu oo xaqa weeye alladii laa shaka fiihi shaka uusan ku jirin in nabiyullaahi ciisa waxa alla uu ku sheegaayo u yahay weeye hadda jumlada waxaa lagu ta'kiidiyaa layidhi al weye lahuwa alqasasu alxaqu yaa layidhi marka waxaa saas loo yeelaa layidhi waa maaragtay macrifatu darafayn waayaa layidhi maxaa yeele inkaarkooda ayaa aad i aad u dahay lahuwa alqasasu waa qisooyin alxaqu oo xaqahu dha ilaahay wamaa min ilaahin ow mintaana mintaanu waysafilo weye marka ilaahay wuxuu idhi wamaa min ilaahin ilaah ma uusan ahaanin ila allaahu ilaah mooye wamaa min ilaahin ow dha ilaahi subxaana watacaala ilaah ma uusan ahaanin wamaa ilaahun saas ay aheed marka mintaana waa iska filo weye ilaah ma uusan ahaanin ila allaahu alla mooye wain allaha allane lahuwa alle alcasiizu allihii qaaliga weeye mulkigiisa alxakiimu alle falsuma waxuu sancaynaayo ilaahay duuri ilaah ma jiro oon alla ahaynin wain allaha allane lahuwa alcasiizu allihii qaaligu weeye fii mulkii ilaahay mulkigiisa wax kula muqaalaboosami kara ma jiro alxakiimu fal suuban weeye oo shay walba ilaahay subxaanahu watacaala mawduuciisa ayuu dejinayaa fain tawallow ayuu dhah ilaahay hadday jeestaan u dha ilaahay nimankaan kufaartaa fain tawallow hadday jeestaan sida hadda nimanka hadda laga soo waramaayo nasaara najraan fa in allaha allow dhah ilaahay subxaanau watacaala caliimun allee ku cilmi la weeye bilmufsidiina kuwa mufsidiinta ilaahay caalim ayuu ku yahay marka waxaa ku sugan baa layidhi walcu daahiru maqaama almudmar weeye ilaahay markuu ku cilmi leeyahay waa adaabayaa weeye fa in allaha alle caliimun allee ku cilmi la wey ilaahay subxaanau watacaala bilmufsidiina kuwa mufsidiinta ilaahay caalim ayuu ku yahay qul waxaa tidhaahowdha ilaahay sayidka maxamedkaahow yaa ahlalkitaabi kitaabka ahalkiisiiow hadda meeshaan yahuud iyo nasaaro ayaa markaasaa laga waramaya warramayaa halayidhi qul waxaad tidhaahowdha ilaahay subxaanau watacaala sayidka maxamedkaahow yaa ahlalkitaabi kitaabka ahalkiisiiow hay-addaanse intaanan macnaheeda u gelin sabab nusuulkeedu wuxuu ahay baa layidhi nasaara najaan nimankii ahay ayaa waxa weeye waxay la doodeen yahuuday la doodeen baa layidhi waxay kula doodeen shaniga nebiyullaahi ibraahim maa layidhi nasaara waxay sheegataa la yidhi nebi ibraahim inuu nasraani ahay ayaguna ay diintiisa haystaan yahuudna waxay sheegteen baa layidhi nebiyullaahi ibraahim inuu yahuudi ahay ayaguna waxa weeye diintiisa ay haystaan markaasay waxa weeye ayagoo xuguntamaayo oo xugun raajinayo rasuulkeena u yimaadeenaa layidhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu waxau dhahaa layidhi calayhi salaatu wasalaam kila alfariiqayni kaadibun buu dhahay labada qolaba waxaa weeye kaadibiin weeye been bay sheegayaan markaasee nasaara waxay tiri yaa layidhi maa turiidu ilaa an nastakhidaka macbuudan kama stakhadat ilyahuudu alcuzayr rabban waxay yidhaahdeen moxamedow ma doonaysid ilaa inaanu kaa yeelanno mid la caabudo inaanu kaa yeelno mooyaane wax kale nagama rabtid sida yahuudu cuzayr rabbay uga yeelatay yahuud ayaguna waxay yidhaahdeen ma doonaysiday yidhaahdeen ilaa inaanu kaa yeelna macbuud mooyaane sida nasaara ay masiix ugaga yeelatay rag ugaga yeelatay markaasaa aayaddaanu soo degtay aayaddaama marka waxa weeye intaasoo dhanba wada dhexdhexaadinaysa alla markaa wuxuu yidhi subxaana watacaala qul waxaa u jiraa saydka maxamedkaawow yaa ahlalkitaabi kitaabka ahalkiisiiow tacaalow kaalaya ilaa kelimatin kelima u kaalaya kelimadaasoo sawaa in oo siman weeye oo waxa weeye amarkeedu uu siman yahay mustawin amruhaa ah weeye sawaa-in oo siman weeye masdar oo bimacnaa mustawina weeye in oo siman baynanaa annaga dhexdayna iyo wa baynakum idinka dhexdiina annaga muslimiinta ayaa idinka ahlu kitaabkaa ah kelimo oo noo siman oo cid walba waxa weeye laga doonaayo usoo qadara markaa wahiya waxa weeye kelimadaasi allaa nacbuda inaanan caabudin ila allaha alla mooye anlaa nacbuda inaanan caabudin ila allaha alla mooye walaa nushrika aana ugu shariig yeelin bihi bilaahi allana shay-an shay aana ugu shariig yeelin maxaa yeelay cid walba waxaa laga doonayaa ilaahay mooyaane codka inaysan caabudin allana aysan shay ugu shariig yeelin walaa yastakida uusan yeelanin bacdunaa barkayna bacdan barka kaleentood arbaaba rabbi ousan ka yeelanin min duunillaahi ilaahi sokadiisa sidaad waxaa weeye axbaarti caalimiintii oo maaragtay ah, culamaa ulyahuud iyo ruubaanti cubaadunasara aad uga yeelateen ilaahyaal walaa yatakida bacdunaa barkayna uusan ka yeelanin bacdan barka kalentood arbaaban rabbiyaalo uusan ka yeelanin arbaabtaasoo min duunilaahi ilahi qayrkiisa fa in tawallow hadday jeestaan ou dhah ilaahi subxaana watacaala tawxiidka hadday ka jeestaan ah, amase ayagaa lala khidaabaya fa in tawallow ah, ilaahay wuxuu subxaanau watacaala hadday jeestaan oo tawxiidkaas ay ka jeestaan faquuluu udhahowdha ilaahay adinku haddaadtiin muslimiinowdha ilaahay fa in tawallow hadday jeestaan nimankaanu faquuluu udhahowdha ilaahay ah, ushuduu ka markhaati kaca biannaa annagu muslimuuna kuwa hogaansamayo muwaxidiina inaan nahay marka waxa weeye waxay ka yeesheen barkoodaa basaka rabbi ka yeeshay sida masalan ba axbaarti iyo rubaanti taasu maxay noqonaysaa axbaartu waa la yidhi hogaantuna waa cubaadu nasaara rabbi ka yeelashadaanu maxay tahay marka waxa weeye waxay noqonaysaa ha layidhi taxliil iyo taxriim ayay u nisbeeyeen ba layidhi taxliil waxyaaba ay u xalileen iyo waxay ka xarimeen iyo iqaala min adunuub dembiga oo laga tirtiro waxyaabahaas ayay u nisbeeyeen ba layidhi mana raacayaan wixii ilaahay uu soo dejiyey waxa weeye waxa iyagu ay haystaan waxyaabihii akhbaartoodu ay xalileen weeye iyo rugaantoodu weye ama ay xarimeen baa layidhi marka waxa weeye ilaah ka yeelashadu sidaas weye maxaa yeele ilaahay ayaa shaayaca waxaan ilaahay jideen qof ku jideeya oo taxliil iyo taxriim oon ilaahay subxaanau watacaala lagu raacay aan ahayn qofkii sameeya waxa uu iska yeela rabbi ou iska yeelay kii ku raacana waxa weeye kaasuu rabbi ka yeeshay macnuhu sidaasay keenaysaa marka hadda sidaas ayaa la leeyahay kolka waxaa loo baahan yahay ilaahay subxaanahu watacaala taxliil iyo taxriim uusan jidaynin inaan la samaynin taasaa laabudda ah weeye qofkii sameeyana waxaa weeye qof rabbi iska yeelow noqonaya intaasoo rabbi noqonayn laakiin waxaa weeye waa ku halaagsamaya arrintaas haddana ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala yaa alalkitaabi kitaabka ahalkiisiiow lima maxaybaa tuxaajuuna adigu doonaysaan fii ibraahiima nebi ibraahim sha'nigiisa walxaal maa unzilat itawraatu tawreed aan la dejin iyo walinjiilu injiil ilaa min bacdi nabi ibraahim bacdigiisa mooye afalaa tacquluuna sa u galamaysiin qowlkiinan baadilkiisa ayaddaa iyadina waxay soo degtaa yidhi yahuudaa waxay dhaheen waxay yidhaahdeen ibraahim wuxuu ahaa yahuudi u ahaay wanaxnu calaa diinihi nasaarana sidaasoo kalay dhaheen kolkaasuu dha ilaahay yaa ahlalkitaabi kitaabka ahalkiisiow lima maxaydaa tuxaajuuna adigu doodaysaan fii ibraahima nebi ibraahim shanigiisa maxaad ugu doodaysaa walxaal maa unzilat itawraatu towreed aan la dejin oo maaragtay kitaabu lyahuuda iyo walinjiili injiiloo kitaabu nasaara ilaa min bacdi nebi ibraahim bacdigiisa mooye maxaa yeele zimin aad i aad u dheer ayaa maaragtay u dhexeeyey adunkuna waxa weeye waxyaabahaas beenta ayaad sheeganaysaan weye zimin dawiila weye marka tawreed iyo nebi ibraahim waxaa u la sheegay ilaaha ku cilmila kun sanaa layidhi injiil iyo maaragtaya waxaa u dhexeeyaa layidhi iyo nebiyullaahi ibraahimne laba kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shan sana udhexaysaa dhexaysaa layidhi wax markaasi isu dhowo shuqul iskula maha weye afalaa tacqiluuna sawgaramaysiin budlaana qawlikum weye qowlkiina baadilnimadiisa haa hooy ayuu dhaha haadaa litambiih weye haa hooy war baraarugay ayuu dha ilaahay haa hooy ayuu dha ilaahay antum idinku mubtade weeye haa haaulaa'i yaa haaulaa'i kuwiina kanow meeshaana xarfu nida ayaa maxduufka ah haaulaa'i yaa haaulaa'i kuwiina kanow khabarka waa kan xaajadtum waad doodeenow dha ilaahay fii maa shay lakum ou idinkugu sugnaaday bihi maaga cilmun cilmi oo amarka nabi muuse iyo nabi ciise ayaad ku doodeen waxaadna sheegatay inaad diintoodi tihiin haa hooy antum idinkiiow dha ilaahay haa haaulaa'i yaa haaulaa'i kuwiina kanow xaajaytum waa doodeen fii maa shay lakum oo idinkuu sugnaaday fii bihi maagow dha ilaahay cilmun cilmi oo idinkuu sugnaaday falima maxaydaa tuxaajuuna adigu doodaysaan fii maa shay laysa lakum oona idinkuu sugnaaday bihi maaga cilmun cilmi waxaadan cilmi ku hayna maxaa ugu doodaysaan oo shacniga nabiyulaahi ibraahim ah marka waxaa la diidayaa waxaysan cilmi ku lahayn oy ku doodayaan inaad ka soo tageen waxay aqoonta u lahaayeen xataa waxa weeye waxay aqoonta ulahaayeen ayuusan rumayn oo waxa weeye yahuuduna waa ku kufrisay tawreed way ku kufriyeen nabiyullaahi ciisena way beeniyeen nasaarana sidaasoo kalentoodoo waxa weeye kutubkoodina way ka tageen nabiyullaahi muusana way beeniyeen falima maxaydaas waxaa adigu doodaysaa nawdha ilaahi fii maa shay laysa lakum ouna idinkuu sugnaanin bihi maaga cilmun cilmi wallaahu allowdha ilaahi yaclamu waa ogsoon yahay wa antum idinku se laa taclamuuna ma ogsoonidiin ilaahay subxaanau watacaala shaniga nabiyullaahi ibraahim waa og yahay adinkuse ma ogsoonidiin buu dhah ilaahay marka waxa weeye inaad ku doodaan iskama lihidiin wallahu wallaahu allow dha ilaahay subxaanau watacaala yaclamu waa og yahow dha ilaahay shaniga nabiyullaahi ciisa ilaahay waa og yahay ee nabiyullaahi ibraahim aan dhihi lahay wa antum idinku idinkuse laa taclamuuna ma ogsoonidiin marka waxa weeye inaad ku doodaan ma ahan weye maxaa yeela waxaadan u ogeyna waxa weeye lam yudkar fii kutubikum weeye nabiyullaahi ciise shanigiisa kutubtiina laguma sheegin weye maa kaana ibraahimu calayhi weye markaas waxay nebiyullaahi ibraahim u ahay kutubtiina markaasi laguma sheegin seed u sheeganaysaa marka inaad calaa diini aad tihiin adinkoo markaasi juhaalo ka ah oo aanan aqoon u lahayn nowdha ilaahay marka waxa weeye waxaa la diidayaa waxaan aqoon loo lahayn oo la sheegto ayaa la diidayaa maxaa yeele waxaadan aqoon u lahayn haddaad sheegato khatar ayaad ku gelaysaa waxaad ku dhacaysaa baadil ayaad ku dhacaysaa marka waxaa loo baahan yahay waxaan aqoon loo lahayn oo la sheeganayo in layska ilaaliyo maxaa yeele qofka waxaa uga imaanaya dhibaato iyo markaasi foolxumo iyo natiijo xumo ayaa ugaga imaanaysa marka mujtamicuna arrintaasi waa ku fasahaadayaa marka casarkeeni intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ina أwlى الnaasi bإbraahiima lladiina اtabacuuhu whada الnabiyu wاladiina aamanuu wاllahu waliyu اlmuؤminiin wadda daa'ifatu min ahli اlkitaabi low yudiluunakum wamaa yudiluuna ilaa anfusahum wamaa yashcuruun yaa ahla اlkitaabi lima takfuruuna biaayaati اllahi waantum tashhaduun yaa ahla اlkitaabi lima talbisuuna alxaqa biاlbaadili wataktumuuna alxaqa waantum taclamuun وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ykتص برحmته mن yشhاء والlh du الفضل الcظيم بsم اللhi الرحمن الرaحيم casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdan iyo toddobaad oo suuratu aali cimraan ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeenni aydihii uu dambeeyey qolooyinkii ahlu kitaabka ahaay oo waxa weeye iftirada samayhaayey oo sharcigoodii ka tegey kii maaragtay ilaahay rasuulkeena la soo dirana beeniyey qoladaas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka warramayey marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa watacaala waxau dhahay ilaahay qoladiinan ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala waad doodeen ayuu dhahay ilaahay waxaad cilmi ku leedihiin ayaad ku doodeen ow dha ilaahay oo sha'niga nebiyullaahi muuse iyo ciise ah waxaad la sheegateen inaad diintoodii aada haysataan maxaad uu doodaysiin ow dha ilaahay waxaan cilmi idinkugu sugnayn oo sha'niga nebiyullaahi ibraahiim ah arrintaas waxay ku timidana casharkeenna hore ayaanu kusoo soo sheegnay ilaahay wuxuu idhi subxaanahu watacaala alla waa ogyahay yahay sha'niga nebi ibraahim idinkuse ma ogsoonidiin ayuu dha ilaahay aayaddan hadda inta casharkeenna uu ka bilaabanayo waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku geri yeelayaa nebiyullaahi ibraahim waxyaabihii ay ka sheegeen yahuud iyo nasaaro oo qolo walba aysi yidhaahdeen annaga diinteenna ayuu ahay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala asagoo biri yeelaayo nebiyullaahi ibraahim waxa ay ku sheegayaan maa kaana ma uusan ahaanin buu dhah ilaahay ibraahiimu nebi ibraahim yahuudiyan yahuudi mid loo nisbeeyey iyo walaa nasraaniya nasraani mid loo nisbeeyey ma uusan ahayn walaakin kalkeeda kaana wuxuu ahay xaniifan mid iisha ayuu ahay oo adyaanta baatilkaa dhammaanteed ka iisha diinta toosanna u iisha musliman muslim ayuu ahay mid muwaxida oo ilaahay waxida wamaa kaana ma uusan ahaynin min almushrikiina kuwa shariig yeelaa mid ka mida ma uusan ahaynin ilaahay subxaanahu watacaala isagoo guri yeelaya rasuulkiisa nabiyullaahi ibraahim raxmaan hadallada qolooyinka ahlu kitaabka ahu ay ku sheegeen oo istirahana kabiri yeelaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala maa kaana ma uusan ahaanin ibraahiimu nebi ibraahim yahuudiya yahuudi ma uusan ahaynin sid waxa weeye yahuud loo nisbeeye ma uusan ahaynin walaa nasraaniyan nasraani mid loo nisbeeyena ma uusan ahayn buu dha ilaahay marka walaakin kalkeeda kaana wuxuu ahay buu dha ilaahay xaniifan mid iisho ayuu ahay oo waxa uu ka iilanayaa adyaanta baadilka dhammaanteed ayuu ka iilanayaa diinta toosan ayuu iilanayaa musliman mid muslim oo hoggaansan ayuu ahaayo muwaxida weeye waxaa laga wadaa munqaadan mumtasilan awaamira rabbihi weeye mujtaniban nawaahihi mid wuxuu ahay hoggaansan awaamirta rabbigiisa farsoon ka dheeraada waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka reebay wamaa kaana haddana ma uusan hayn owdha ilaahay min almushrikiina kuwa mushrikiinta mid ka mida ma uusan hayn hadda ayagaa ilaahay wuxuu u sarbeebayaa inay ayagu mushrikiin ay yihiin oo haddana waxa weeye ayagu adyaanta baatilka ay uusheen waxaasoo dhanna nebiyullaahi ibraahim beri uu ka yahay markaasuu dhaha ilaahay subxaanau watacaala haddana ina owla naasi dadka kuwa ugu xaqnimada badan biibraahiima nebi ibraahiimow dha ilaahay laladiina kuwa weeye ittabacuuhu raacay zaminkiisa raacay iyo wahaada nebiyu nabigan oo kana oo rasuulkeena muxamed aha calayhi salaatu wasalaam iyo waladiina kuwa aamunuu rumeeye nabigaanow dhah ilaahay oo ummatu maxameda wallaahu allana ayuu dhah ilaahay weliyul mu'miniina dadka mu'miniintaa weligooda weeye ilaahay waa naasirkooda waa xaafidkooda ayuu dha ilaahay marka haddii nebiyullaahi ibraahim la sheeganayo oo waxa weeye in la raacsan yaha la sheeganayo dadka markaasi sheegashadooda ay xaq tahay oo arrintaas ku xaqa leh ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ka waramaya marka alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala inna owla naasi dadka kuwa ugu owlaysan bal soomaaliga kuwa uga xaqnimo badan weeye biibraahiima nebi ibraahiimow dha ilaahay laladiina kuwa wey o dha ilaahay ittabacuuhu raacay dadka waxa weeye zaminkiisi ku raacay weeye waxaa ka mida masalanba owlaadiisi weye sidii ismaaciil iyo isxaaq iyo yacquub iyo owlaadoodi ilaa yowmi alqiyaamati maxaa yeelay ilaahay wuxuu yihi subxaanau watacaala aynu soo marnay wawafaa bihaa ibraahiimu beniihi wa yacquub yacquubow dha ilaahay miladaas nabiyullaahi ibraahim waa dardaaramay oo millatul islaam ah wiilashiisa ayuu u dardaarmay yacquub isaguna waa u dardaarmay marka waxa weeye dadkaas ayaa ku xaqnimo badanowdha ilaahay liladiina kuwa ittabacuuhu raacay iyo wahaada nebiyu nabigaan oo kana kanahu dhahay waxaa la ishaaraya rasuulkeena weeye salawaatullaahi wasalaamu calayhi maxaa yeele nabiga calayhi salaatusalaam wuxuu ku waafaqsan yahay sharcigii nebiyullaahi ibraahim aktarkiisa ayuu ku waafaqsan yahay marka caqaa'idda nabigeena calayhi isalaatu wasalaam waa tii nebiyullaahi ibraahim uu haysta mana khilaafayso waxa weeye waxa ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa oo ugu qisooday rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo wixii nebiyullaahi ibraahim asagana loo qisooday waxa weeye wax iskhilaafaayo maahano caqiido iyo waxuba iskuma khilaafayan weye marka sidaasaa la leeyahy marka hadda waxay isku waafaqsan yihiin xagga usuusha ayay isku waafaqsan yihiin ba layidhi laakiin hadda furuucda waxaa la yidhi ayada laftirkeeda waxaa layidhi furuucda markii la yidhaahdo horta kutubta ilaahay oo munazalada usuusha way isku waafaqsan tahay oo maaragtay tawxiidka way isku waafaqsan yihiin way ugu kala duwan yihiin xagga furuucday ku kala duwan yihiin haddana waxaa layidhi furuucda markii la yidhaahdo xagga suhuulada oo markaasi waxa weeye kitaabkeenna furuucdiisu ay maaragtay sahlan tahay iyo kii nebiyullaahi ibraahim ee maaragtay ah, kutubtii zabu suxuftii lagu soo dejiyey sida ayagana waxaa weeye ay u sahlanayday xagga furuucdeeda iyo furuucda sharcigeena ayaa aada iyo aad isusii shabahayaalayi isusii shabahaa maxaa yeele shareecada nabigeena calayhi salaatu salaam sahla weeye sidii shareecadii nabiyullaahi maaragtay ibraahim weeye sidii shareecatu muusa oo kale maa weye shareecatu muusa waxay eedaa sacbatu takaalif waaye waxaana arrintaas keenaayay cinaadka faraha badan oo reer binu israa'iila layidhi sidaasaa markaasaa la leeyahaa layidhi oo hadda waxaa markaasi saas loo loogu eh, maaragtay ah, loogu nisbaynayaa sharcigeenna iyo rasuulkeenna calayhi salatusalaam iyo mu'miniinta ummatul maxamedka inay markaasi waxa weeye ayagu ku xaqnimo badan yihin raacidda nabiyullahi ibraahim kitaabkeenna ayaa waxaa la yidhi xagga usuusha kutubta waysaga mida xagga furuucda ayaa xagga suhuulada wuxuu markaas uga mid yahaa layidhi sii nabiyullaahi ibraahim ee maaragtay suxurtiisa ku tiilay markaasuu dha ilaahay iyo wahaada nebiyu nabigan oo kana iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo ummadiisa ahawna ilaahay marka waxaa laga wadaa fahum aladiina yembagii an yaquuluu naxnu calaa diinihi laa antum alayhi kuwaas ayaa waxaa weeye oo ummatul maxamedka ayay haboon tahay inay yidhaahdaan annagu waxaanu haysanaa diintii nabiyullaahi ibraahim laakiin adinka qolodina ahlu kitaabka mayaa leeyi wallaahu allow dhah ilaahi subxaanau watacaala haddana weliyulmu'miniina mu'miniinta weligooda weeye weligaa bimacnaa naasir weeye ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinta waa u gargaarayaa adowgooda ayuu gargaarayaa waa xifdinayaa alla subxaanahu watacaala oo adowga maaragtay ah dhibkooda ayuu ka xifdinayaa waddad waxay dha ilaahay daa'ifatun dha ilaahay firqo oo min ahlilkitaabi kitaabka ahlkiisa ka mid a ah. low yudiluunakum inay idin lumiyaan wamaa yudiluuna mana dha ilaahay ilaa anfusahum naftooda mooye wamaa yashcuruuna mana garanayaanow ilaahay waddad waxay dha ilaahay daa'ifatun ayuu dha ilaahay firqo weeye waxa weeye daa'ifadan yahuud iyo nasaaro labada qayboodba waxa weye way ka jirtaa weeye oo waxa ay jecel yihiin waxa weeye inaanu islaamka aan ka noqonno oon kufri aan u noqonno weeye arrintaas marka waxa weeye wa kaanuu ayaa waxaa l waxay ahaayeen yatawadaduuna ilayhim bilhadaayaa weeye waxay maaragtay dadka muslimiintaas sii jireen baa layidhi hadiyooyin ayay sii jireen hadiyada marka dadka muslimiinta la siinaayo oo i siinayaan qolooyinka ahlu kitaabka oo masiixiyiinta iyo yahuudda waxay maaragtay doonayaan inay dadka diintooda ay ka celiyaan sida haddaba dhacaysood meel walba caalamkaad arkayso inay gaaladu aad iyo aad waxu bixinayaan gaar ahaan dadka muslimiinta ay soo dumaayaan waddamadooda ku soo dhoweynayaan oo wax kasta ay tarayaan intaas waxay ku raadinayaan inay dadka islaamka diintooda ay ka celiyaan ay doonayaan ixsaan markaasi waxa weeye khayra ma ahan maxaa yeele kaafir weeye ninkaas ilaahay qiyaamo wax ka sawaabin hadin maayo inta markaasi adduunye uu leeyahana waxaa weeye inuu diintaada kaa celiyo weye hadda hadda zamin kasta ayay arrintaasi jiri jirtay waa hadda waxa weeye meel walba loo tegaayo oo yurub loo aadaayo meel kasta loo tegaayo oo waxa weeye wax laysu siinaayo khaasatan dadkeena iyo dalkeena burburay loo dumaayo waxa weeye in diinta looga laga bixiyaa la doonayaa diinta islaamka in laga baxo ayaa la doonayaa oo lays yidhaahdo gaalada ayadaaba ixsaan samaynaysa oo muslimiinta ka fiican intaas qalbiga layska yidhaahdo oo lagu sahluukoobo sidaasay maaragtay addoonayaan marka alla subxaanau watacaala kufaar waa noogaga digay waddad waxay jeceshowdha ilaahay daa'ifatun daa'ifo oo min ahlilkitaabi kitaabka ahlkiisa kamid ah low yudiluunakum inay idin lumiyaan hase yeeshee ilaahay buu wamaa yudiluuna ma luminayaan ilaa anfusahum naftooda mooyaane oo waxa weeye idlaalkaas ismiga ka yimaada ayaga ayuu ku laabanaya waalmu'minuuna laa yudiicuunahum fiihi weye laakiin dadka mu'miniintaahu waxa weeye ayagaa idlaalkaa ay samaynayaan kuma adeecayaan laakiin waxaa loola jeedaa mu'miniinta iimaankooda ku runshoodaysaa laga wadaa ee qof markaasi aamanaa un iska yidhi oo mu'minaan ahay afka ka dhahay gaaladana waxa weeye iska raacaya kaas kuma jiro weye wamaa yashcuruuna mana garanayaan buu dhahay ilaahay subxaanau watacaala yaa ahlalkitaabi kitaabka waa waayuu dhah ilaahay lima maxaybaa baa adugu kufrinaysaan kufrinaysaan biaayaatiillaahi aayaadkiisa haddii waxay dib aan ugu laaban aayaddii horo sawnuzuula nusuula iska leheday waxaa la yidhi yahuudda ayaa waxay u yeedheen baa la yidhi mucaad ibnu jebel iyo xudayfa lyamaan iyo camaar binu yaasir ayay diintooda ugu yeedheen aa layidhi markay diintooda u yeereen ayay markaasi waxa weeye waxba ka ogolaa waayeen saxaabadaas marka hadda waxa weeye mar walba arrintaasu gaaladu way wereysaa cid walba waxa weeye diinteeda waa u yeereysaa si maaragtay mubaashara ah iyo si kayru mubaasharaa weye mubaashara intaas lagu yidhaha islaamka ka bax weeye kayru mubaasharana waa hadda midda ay sida badan adeegsadaano ay markaasi waxa weeye dadka cadiyooyin fara badan iyo waxyaabo badan ay u samaynayaan si waxaa weeye marka ay dambo ay maaragtay meesha ay taagan yihiin u gaadsiiyaan laakiin saxaabadaasu gaashaankay ku dhufteen arrintaas annagaa marka hadda noloo digayaa ilaahay wuxuu yihi yaa ahlalkitaabi kitaabka aalkiisiyow lima maxaybaa tadfuruuna aduu kufrinaysaan biaayaati illaahi ilaahi aayaadkiisa aayaadka ilaahay oo qur-aanka oo sifadii nabiga calayhi salaatu salaam shamlinaayo oo kulminaaya iyo maaragtay aayadihii dhammaayay qariyeen oo aayaturasmi ay kamid aheeday waxyaabihii ayaga kowleed ay ku yaqiinay iyo injiil ayay qariyeen markaasuu dha ilaahay aayaadka alla maxaad uu kufrinaysaan wal xaal antum idinkuna tashhaduuna kuwa ka markhaati kacaaya aatiyiin inuu waxa weeye aayaadka ilaahay xaq ay yihiin ilaa waxay uga markhaati kacayaan aqoon ayay u leeyihiin ayagoo aqoon u leh ayay markaasay ka leexanayaan haddana alla wuxuu yidhi yaa ahlalkitaabi kitaabka ahlkiisiiow lima maxaybaa talbisuuna alxaqa xaqa aad ugu dheehaysiin bilbaadili baadilka maxaad ugu dheehaysiin lima maxaybaa talbisuuna alxaqa xaqa aad ugu dheehaysiin bilbaadili baadilka maxaa yeele waxa weeye taxriifka ay ku samaynayaan kutubtooda iyo taswiirka ay ku samaynayaan ayaa maaragtay loo jeedaa way bedelayaan way doorinayaan taasaa markaasi waxa weeye aayaddii xaq ah iday ina tiraan ayay meeshu wax kale ku qorayaan ilaan kutubtii horo waxa weeye waa la tiri jiray markaasa wax kale luu qori jiray kitaabkeenna ayaa taas ilaahay subxaanau watacaala uu ka nabadgeliyey oo ilaahay subxaanau watacaala qur-aanka ayuu ka xifdiyey innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun ayuu dha ilaahay qur-aanka waxa weeye cid takriifi kartaa ma jirto cid ayadu ka leexata camalfalkiisa aba la arko laakiin alfaadiisa waxba lagama bedeli karo markaasuu dha ilaahay xaqa baadilka maxaad ugu dheehaysiin wa wataktumuuna alxaqa xaqa maxaad u qarinaysaan oo sifadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ka mid tahay oy aqoon ay u lahaayeen wataktumuuna alxaqa xaqa maxaad u qarinaysaanu dha ilaahi subxaana watacaala xaqa maxaad u qarinaysiin walxaal antum idinkuna taclamuuna kuwa ogsoon aad tihiin inuu xaq yahay aad garanaysiin weye oo nabigu calayhi salaatu salaam nabi xaqa inuu aad garanaysaan waxa uu la yimidne uu kala yimid ilaahay agtiisa oo ayaguna waxa weeye xaqa yihiin wa qaalad waxay tiri ow dha ilaahay daa'ifatun firqa ayuu dha ilaahay oo min ahlilkitaabi kitaabka ahalkiisa ka mid ah gaar ahaan waxaa loola jeedaa hale meeshaan yahuudaa loola jeedaa aayaddaa marka hadda waxaa laga gudagelayaa in ilaahay subxaanahu watacaala tacaala inoo caddeeyo talbiisaatlyahuud weeye waxyaabaha yahuuddu ay dhex gelinayso ee diinta ay soo dhex gelinayso waxaa la sheegaa la yidhi waxaa kulmay baa layidhi laba iyo toban nin oo maaragtay axbaaru khaybaraa weeye raggii culammada ahayoo khaybaro joogi jiray ah oo yahuudda ahay waxay ra'yigooda ku kulmiyeenaa la yidhi inay islaamka daahirsadaan maalinta ewelkeeda aakhirka maalinta markii la gaarna inay ka laabtaan oy diinkooda hore u laabtaan dadkana sidaas ay amraan weeye ulajeeddadooduna waxay aheedaanee sirtaas ay ka doonaayeen inay shaki geliyaan dadka nabigeenna calayhi salaatu salaam rumeeyey marka markay iskulansadeen oo arrintaas ay go'aansadeenaa layidhi ayaa ilaahay jacala allaahu kaydahum fii nuxuurihim ilaahay subxaanau watacaala dhagartoodii ayaga ayuu ku celiyaa layidhi wax ay sameeyeenna ma jirtaa layidhi hadday fali lahaayeenna shumuga ayaga ayuu ku soo laabanahay waanaba la dili lahay maxaa yeele qofku hadduu islaam ina daahirsado islaam uu sheegto kabacdina uu ridaabo murtad buu noqonayaa waana la dili lahay weye maxaa yeele murtadka waxaa yidhi laa yabqaa calaa riddati yali riddadiisa ku baaqi ahaa maayo faman nakasa fa inamaa yankusu calaa nafsi marka hadda intaas khadeeco iyo dhagar ay diinta islaamka ay ku xiilaysanaha inay ku baabi'iyaan ayay eheeday haddana waxa weeye ka mas-uulayaan arrintaas marka waxaa loo baahan yahay dadka muslimiintaahu makaayidda oo kufaarta inuu iska ilaaliyo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa qaalad waxay tiri daa'ifatun daa'ifow dha ilaahay firqo oo min ahlilkitaabi kitaabka ahlkiisa ka mid a aaminuu rumeeya biladii kii unzila la dejiyey cala aladiina kuwa korkooda lagu dejiyey aamunuu rumeeyey wejo nahaari maalinta awelkeeda rumeey yidhaahdeen wakfuruu ku kufriyane aakhirahu aakhira nahaari maalinta aakhirkeedana ku kufriya lacallahu mu'miniintu waxay mudan yihiin markaas yarjicuuna inay laabtaan ay diinkooda ka laabtaan haddaa xiradaha aad samaysaan ilahi wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waxay yidhaahdeen aaminuu rumeeyo biladii kii unzila la dejiyey cala aladiina kuwa korkooda lagu dejiyey aamunuu rumeeyo qur-aankaasa waja nahaari waja nahaari macnaha awala nahaariyaa laga wadaa maalinta awelkeeda rume yidhaahdeen wakfuruu ku kufriya kaas aakhirahu maalinta aakhirkeedana ku kufriya lacallahum waxay mudan yihiin mu'miniintu yarjicuuna inay laabtaan oy diinkooda ka laabtaan taa ayay mudan yihiin maxaa yeele waxay dhahayaan oy ugaga laabanayaan maa rajaca haaulaa'i canhu bacda dukuulihim fiihi wahum uluu cilmin ah, ilaa licilmihim budlaanahu waxay leeyihiinay yidhaahdeen nimankaas ahlu kitaabkaahu kama aysan laabanin islaamka markay galeen kabacdi ayagoo niman cilmila ah waxay ugaga laabteen waxaa weeye baadilnimadiisay ogaadeen sidaasay isleeyihiine waxa weeye sidaa sameeye xilada sameeye yidhahdeen markaasaa ilaahay wuxu yidhi subxaana watacaala sidaas ayay leeyihiin ee macnaha waxa weeye ha la yska ilaaliyo xiladaasay markaasay sameeyeen haddana waxay yidhaahdeen mar labaad walaa tu'minuu ha u rumaynay yidhaahdeen waxay la warramayaan raggoodii culummada ahay dadkii waxaa weeye caamada ahay la warramayaan marka walaa tu'minuuda iyada laftirkeedu waxay kamid tahay talbiisaadka ay samaynayeen marka aayaddan hoogaa icraabteeda waxaa weeye laadu waa naahiya layidhi tu'minuuna waxaa waaye waa lagu jasminayaa weeye calaamuljasmihuna xadku nuun waaye wowduna faacil waaye ay yu'taana markaasi antu waa xarfu masdari waaye wa nasbi yu'taana waxaa weeye waa lagu nasbinayaa calaamatu nasbuhuna fatxo muqadara weye cala alirfi manaca min duhuuriha atacduru weye ah. marka waxayna taallaa fii ta'wiili masder oo markaasi macmuul liqowlihi walaa tu'minuu weye ahaduna markaas naacibu faacil weeye markaas yu'taana waxa weeye markaasi waxay noqonaysaa mafcuul awal oo markaas ay noqonaysaa weye waaya mislana waxa weeye mafcuulu taanigay noqonaysaa weye ilaaduna waxa weeye adaatu istifnay noqonaysaa weye limantaasna waxa weeye laamtu zaa'ida waay waa silaa la yidhi mantuna waxa weeye waxaa lagu nasbinaya istifnaa weye mustasnaa minhuguna waxaa weeye axadunkaas weeye maaduna waxaa weeye ismu mawsuul waaye uutiitum nafti ladeediay noqonaysaa caa'idkina maxduuf waaye macnaha waxaa laga wadaha layidhi laa tusabiqu idyaana axadin min alfadaa'ili waalkamaalaati misla aladii uutiitumuuhu ilaa man tabica diinakum wa amaa man lam yadtabixu sida maaragtay ka muxamadin falaa tusadiquuh weye wejkaasaa dee icraabka u wasbaxay axsan waxaa jira icraab fara badan oo ilaa afar wej laakiin middaasaan ka soo qaadanaynaa ilahi wuxuu yidhi subxaanau watacaala waxay yidhaahdeen walaa tu'minuu ha u rumayna yidhaahdeen ilaa liman duul mooyaane tabica raacay diinakum diinkiina raacay waxay yidhaahdeen nimankaanu cid ha u rumayna ilaa qof adinka diintiina idinku waafaqay mooye walaa tu'minuu ha u rumaynay yidhaahdeen ilaa liman duul mooyaane tabica raacay oo waafaqay diinakum diinkiina sidaa markay dhaheen qaala tacaala u soo qadaro ilaahay wuxuu yidhi qul waxaa u jiraa sayidka maxamedka how ina alhudaa hanuunku hudalaahirow hanuunkiisa weye hanuunku waa midka alla subxaanau watacaala waana islaamka weeye wamaa cadaahu dalaalun weeye islaamka wixiisa soo harane baadil iyo baadi ayuu noqonayaa hadda meeshaan in alhudaa jumla jumlo muctarilahay noqonaysaa marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala waxay yidhaahdeen walaa tu'minuu ha u rumayna ilaa liman dul mooyaane tabica raacay diinakum diinkiina raacay an yu'taa bian yu'taa in la siinaayo ha u rumayna axadun axad mila maakii masalkiisa uusiitum idinka laydin siiyey oo kitaab iyo xigmo iyo fadaa'il ah weeye an yu'taa in la siinaayo ha u rumayna axadun axad midla maakii uutiitum idinka laydin siiyey oo kaleentood cid in la siinaayo ha u rumayna yidhaahdeen macnaha waxa weeye laa tuqiruu haqirina weeye bianna axaddan yu'taa dalika ahad in arrintaa la siinaayo ilaa liman tabica diinakum qof idinka diinkiina raace mooye ow amase yuxaajuukum an yuxaajuukum inay idinkula xujaysamaayaan muuminiintu ha u rumayna oo xujada idinkee qaali noqonayaan cinda rabbikum rabbigiina agtiisa maalinta qiyaamo maxaa yeelay ka wadaan liannakum asaxu diinan weeye adinkaa diintii ka saxiixsan marka yaysan idinla noqonin inay qiyaamo inay idinla xujaysamaan nimanka muuminiinta ahu xujada idinkee qaali noqonayaan taasna ha u rumayna yidhaahdeen oo yuxaajuukum bian yuxaajuukum inay idinla xujaytamaan mu'miniintu ha u rumayna cinda ha u rumayna oy xujada idinkaa qaayib noqonayaan cinda rabbikum rabbigiina agtiisa maalinta qiyaamo waxaana arrintaasu tay leeyihiin adinkaa ka diin saxiixsan sidaa markay yidhaahdeen qaala tacaala u soo qadar ilaahay wuxuu isagoo ku beeninaya qul waxaa u jiraa saydka maxamedka ahow ina alfadla fadligu illaahi ilaahay yaddiisa ayuu ahaaday yuutiihi alla waa siinayaa fadligaas man yashaau ruuxu ou doonaayo ayuu siinayaa horta waxa weeye fadliga ilaahay subxaanau watacaala ayaa iskale weeye maamulka rabbiga ayuu ku jiraa fadliga marki wax la bixinaayo wax derijo ah ilaahay subxaanahu watacaala ayaa wax bixiya weye qul waxaa u jira hawdha ilaahay ilaah waxay iska dhigeen inay ayagu wax walba ay yihiin wixii ayago tagtoo harane waxba aysan ahaynin wixii ayaga wax ku raaca keliya inay waxoodu saxiix yihiin weye marka taas inaan waxba aysan ka jirin oo waxa ay sheeganayaan baadil yihiin waxna waxii la baxsho oo maqaama oo darajaana alla uu leeyahay ayaa ilaahay rasuulkiisa uu yidhi qul waxaa jiraa saydka maxamed kaahu ina alfadla fadligu weeye biyadillaahi ilaahay yaddiisa u ahaaday waxa waxaa weeye fadligaahu qudrada ilaahay subxaana watacaala iyo tasarufka alleh ayuu maaragtay ku jiraa yuutiihi allana waa siinayaa man yashaau qofkou doono ayuu siinaya marka waxaa la leeyahay famin ayna lakum anahu laa yu'ta axadun misla maa uutiitu xaggee ka keenteen qoladiinaan yahuuda inaan la siinaynin axad waxa idinka laydin siiyoo kalento ma jirto weeye adinkaa iska sheegateen wey waa zacmi wallaahu alla waasicun allahu waasacyaa weeye fadligiisa caliimun allee ku cilmiga weeye ah, qofki ahal u ah ilaahay subxaana watacaala waa og yahay qofkii ahal ah u ayaana ilaahay fadliga siinayaa cidaan ahlu ahayn waxba sii maayo rasuulka calayhi salaatusalaam iyo mu'miniintuna fadliga ilaahay ayaga ayaa ahlu ah markaa idinku kama celin kartaa weye waxaa yeela maamulka ilaahay ba ahays wallahu alla waasicun allaho waasacya weye fadligiisu caliimun oo ku cilmiga qofkii ahlu ah wey markaasuu dha haddana alle yakhtasu alla waa khaas yeelayaa biraxmatii naxariistiisa man yashaau ruuxa ou doono ayaa ilaahay ku khaas yeelayaa hadda waxa weeye raxmaddan waxa weeye nabinimada iyo wix kastoo ilaahay fadligiisa ayaa loola jeedaa ilahay wuxuu yihi subxaanau watacaala tacaala yaktasku alla waa khaas yeelahawdha ilaahay waa ku gooni yeelahawdha ilaahay biraxmati naxariisiisa man yashaau ruuxa uu doonaayo oo waxa weeye rasuulka calayhi salaatusalaam ayay dacaynayaane nabinimadana waxay yidhaahdeen annaga mooyaane waxa weeye cid kal nabi laga soo bixin maayo saasay yidhaahdeen marka taas waxa weeye waa beentood ilaahay qofkuu doona ayuu naxariisiisa ku gooni yeelaya haddana wallahu allow dha ilaahay dulfadli fadli alle u saaxiiba weeye alcadiimu oo weyn ilaahay subxaanahu watacaala fadli weyn ayuu iska leeyahay marka fadliga ilaahay wax soo koobmaayo maahan oo qola wax markaasi ku gooniya oy ayadu maamulaysa maaha wallaahu allow dha ilaahay dulfadli fadli alli ah u saaxiiba weeye alcadiimu oo weyn ilaahay balli weyn asaga ayaa iskala weye fa yucdiihi liman yashaau qofkou doona ayuuna siinayaa wax ku caarili karana ma jiraan marka casharkeena intaas buu ka egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu